kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dilkiinba meel weliba joogtaan iyo si walba adna maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qallin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen mar kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taar waxay ku asiyaasan tahay afar bisha agoos sanada qodobada aad barnaamijka kulan ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ruushka oo weli ka gaabsanaya inuu markaa faahfaahiyo diyaaraddii ku burburtay wadankaasi ku geeriyooday hogaamiyihii kooxaha al-shushaqeystayaasha yevni brogoshin waad maqli doontaan griiga dab qabsaday keemo ku yaala dalka oo iyana dad badan ay ku dhinteen welina laga digayo khatartiisa waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhageysan doontaan ruushka oo sheegay inay muhiim u tahay in dalalka afrika ay qayb ka noqdaan ururada ganacsiga ee ruushku qeyb ka yahay yurugoboleedyada waxaad kaloo maqli doontaan ukrain oo sheegtay in mar kale ay dareemayaan culeys dhanka iyo duqeymaha ah oo ruushku ay la beegsanayaan magaalooyinka waaweyn ee waddanka qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtadaha ah ayaa dhegeysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada kulanka keenan Please get enough. abaabi maayo nasiibku hungoobi maayo hantina waxba waa imayni jacaylku habaabi maayo nasiibku hungoobi maayo hantina waxba waa imayni hadda aan dhammaynay ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammaynay ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar ma sheegine hayaankuna geedi weye caraadna ka yaabi mayne horseedku abaar ma sheegine hayaankuna geedi weye caraadna ka yaabi mayne inta aan dhammayna ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammayna ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar حبي من هند قيسي الكره والكره ودي ee ku jira hadalka ku jar iyo kale ayaa ka mid ah ay iswadaarsadeen fanaaniinta xasan aadan samater iyo shankaroon axmed ereyada heestan waxaa iskale abaan maxamed aadan dacar laxanka xasan ayaa le waa heesii la qabtay kii daafuur baynu noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garanin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nnn ulmadu qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan guda galana dhegeystayaal aynu ku bilownay maxkamadda gobolka banaadir ayaa mar kale u dhegeysatay waa mar u fariisatay dhegeysiga kiis dacwadeed musuq maasuq xatooyo xoolo dadweyne oo loo haysto mas-uuliyiin ka tirsanaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya dhowr jeer hore ayaa sidaan kale loo dhageystay iyadoo oo markaa maalinba ay meel joogtay su-aalo kala duwan la weydiinayay xubnaha eedeysanayaasha abukaatayaasha u dooday baarayaasha kiiska oo si markaa isweydaarsiya marba guddoonka maxkamadda gobolka iyo sidoo kale xubnaha kale ay weydiinayeen waxaynu soo qaadanay qayb ka mid a ah kiis dacwadeedkan oo markaa maxkamadda gobolka banaadir ay mar kale dhageysanaysay iyadoo oo markaa aynu kasoo qaadanay sarkaal ka tirsan xafiiska hantiloorka guud ee qaranka iyo sidoo kale xafiiska xiriirinta oo su-aalo kala duwan la weydiinayay baaraha kiiska ee hantidhowrka uuna weydiinayay xafiiska xiriirinta hadda mukhtaar agaasimihii guud ee hore ka horeeyay ka ahaa cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim labayo milyan cabdulaahi maxamed cali meequu mas-uuliyadiisa mas-uuliyad ku lahaa ee maqan maxamed cadde meequu ku lahaa cabdiraxmaan meequu ku lahaa sidaas maxkamadda ugu sharax si kooban mudane cabdiraxmaan cabdikariim ibraahim maadaama qofka wakhtiga ugu badan oo meesha joogay uu ku lahaa uu ku shaqeynayo mas-uuliyadda ugu badan asigay saaran tahay labaiyo toban milyan sagaal boqol iyo konton kun boqol iyo toddobaatan dollar cabdiwaaxid muxsin ibraahim cabdiwaaxid muxsin ibraahim cabdulaahi eh, aan ku dhamaystiro cabdulaahi maxamed cali mas-uuliyadda wakhtiga uu ku shaqaynaya labaiyo tobankaas milyan wuxuu ku lahaa sideed milyan lix boqol lixdan iyo toddoba kun laba boqol iyo labaatan maxamed cabdi mukhtaar oo ahaa agaasimihii kasii horeeyey xilligaas wuxuu asigana ku lahaa saddex milyan lix boqol iyo afar kun iyo sagaal boqol dhammaan lacagahan iyo mas-uuliyaadkooda waxay ku wada cad yihiin warbixinta xafiiska antidhowr guud qaranka aada ba umaadsantahay su-aashaydu waxay tahay maxkamadda u sharax waxaa sheegtay in agaasimihii hore maxamed cadde mukhtaar uu mas-uuliyadda lacagta la lunsaday ka lahaa saddex milyan lix boqol iyo afar kun iyo sagaal boqol sidoo kale agaasimaha isagana agaasima cabdulaahina uu ku lahaa ama eedeysana cabdulaahi sideed milyan lix boqol lixdan iyo toddoba kun laba boqol iyo labaatan dolar agaasimayaal guud ayay ahaayeen maxkamadda u sharax adiga baara ahaan sidee agaasimo guud uu musuqaas qayb uga ah waa mahadsantaha mudan xeen ilaaliye agaasimaha guud ogolaanshaha diiditaanka wasaaradda uu markaas agaasimaha guud ka yahay asaa iskale iyo xanaanka shaqada u socoto inuu shaqadan wax ka bedelo inuu wax kusoo kordhiyo inuu wixii eh, qaabkay u socdeen inuu ka joojiyo intaba agaasime maxamed cadde xilligiisii a sistamka la sameeyey maadaama sistamka xilligaas la sameeyana su-aalihii horena aan kusoo sharaxay cilladaha uu lahaa sistamkaas waxba kama uusan qabanin ee wuxuu ahaa sistem sii shaqeeya ilaa muddadii xilka uu ka tagaaya maadaama sistamkaas uu yahay sistem aan waafaqsaneen shuruucda dowladda federaalk soomaaliya uu yahay sistem baahiye gooni a ah loo sameeyey waxay ahayd inuu joojiyo hakiyo sameeyo nidaam cusub oo lagula sistamkaas marka wax kasta oo lagu lumiyo oo khasaare maaliyadeed dowladda ku ah waxay mas-uuliyaddiisa taabanaysaa qof kasta oo mas-uuliyad ku lahaa asaana ugu sarreeyay mas-uuliyadda xilligaas waa mahadsan tahay intii aada baadhista weydeen xafiiska xantidhowr guud baadhistii uu sameeya aada weydeen ma aragteen dokumenti ama waqad risiid lacag qabasho wog bermad ah haddii aad ogaateen maxkamadda u sharax waa mahadsan tahay maxkamadda horteedaan ka shidnay systemka waxaa ku dhex jirana waa la arki karaa i d oo ataaj ah oo labada dhinac ka sawiran basaa la heli karaa i d xataa xili walbaba wax laga bedeli karo qof loo saqeeyey i d hadda systemka wax looga bedeli karaa oo editable ku ah taasoo suurtagalna aana ku ahayn systemyada caadiga ah marka la isticmaalayo system wuxuu system ku yahay wixii mar lagu xareeya waxba laga bedeli karin oo sida caadiga ay tahay mararka qaar cudurdaaro way jiraan oo loo sameeya justification oo sistemyada lagu abuuro laakiin kii hore waxba lagama bedelayo mid kale lasoo gelinaya justificationka kii horeana lagu xiraya maadaama aan wax warqad lacaqabasho ah maxkamada horteedana systemka aan ka cadayn annagana ma aanan soo arkin intii aan soo arkayn su-aashaa usocda marka waa maadsan tahay intaas waa kaaga eg tahay waadna mahadsan tahay haddii haddii aadan arkin warqad lacag qabasho oo qof loo adeegay lacag lagaga qabtay lacagtaas ama hala lunsado ama hala la xareeyo aadan baaristaada kusoo arkin sideed ku ogaatay in adeeg dowladeed oo laga qabtay lacag dhan labaiyo toban milyan iyo jajab la lunsaday kabaar ahaan wax u duun sharax eh, mudan xer ali waa mahadsan tahay guud ahaan waxaa la isku waafaqsan yahay adeega dowladda ma jirto hay-ad dayn ku bixisaa adeeg kasta oo dowladeed waa cash basis adeega qofka loo qabanayo kaasha laga qaadaa xilli kasta ay noqoto habraaca ah qofka in i d kaar la siiyo oo caddaynaya in loo ogolaaday waddanka inuu ka shaqaysan karo waxaa ka horeeyo qofka in caafimaadkiisa lasoo jeegareeyo hay-adda uu ka tirsan yahay mas-uuliyadiisa inuu wadanka khatar ku yahay caafimaad qab inuu yahay cudurro halis inuu qabin kadibna lacagtii laga qabto oo lacagtii laga qaado markaas ayaa waxaa la siiyaa ruqsadda i d kaarka anaga marka annaga marka aan baaristi wadno marka waxa aan dul tagnay waa system ku ataaj garaysan ruqsadii id d kaarka waxaan wada fahmaynaa marka ruqsadan in heerkan lasoo gaara inay ka wada horeysay ay ka mid tahay in lacagta laga qabtaa sidaas ayaana ku xaqiijinay systemkana aan ku kalsoonaa weynay systemkaas kalena aan u isticmaalnay lacag qabasho marka ma aragtay maana arkin laakiin id in la hela oo qofkan adeeg loo ogolaadaa waa steebka ugu dambeeya oo qofkan lacag loogu ogolaan karo inuu shaqaysto micnaha waxaad ka wadaa sistamka hay-adda socdaalka jinsiyadda waxaan ku aragnay dhammaan shaqooyinkii wogbenminitya la qabtay wogbenminitya la qabtana micnaheedu waa in adeeg lasoo qabtay lacagna lasoo qabtay maxkamadda haddaa saad ugu dao saas saasaa ka wadaa waa mahadsantaa madax waa sidaas marka xataa laga soo tago sistamka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ee sistamka ayadda socdaalka hadda maxkamadda waxaa hordhignay sistam oo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ay ku shaqayn jirtay i d ka muuqday oo qof ajnabi ah ama philibiin ha ahaada ama indian ha ahaada ama south african ha ahaada qofka marka i d loo sameynayo waa mar wax walba ay soo dhammaadeen oo lacagtiisana la qaaday ama dowladda ha u xaroota ama yaysan u xarooneyn kii marka i d markaa aragnay waxaan xisaabinay inta dowladda loo xareeyey sanadle lix biloodle saddex biloodle iyo inta aana dowladda loo xareynin sanadle lix biloodle iyo saddex biloodle intaba okay waa mahadsantahay adeega work permit iyo visa extention ama kordhinta fiisaha iyo kaarka ee ruqsadda shaqaalaha shisheeye yaa la hor qabtaa maxkamaddu u sharxa waxaa horeeyo oo la horqabtaa ruqsad bixinta ruqsad bixinta shaqada ay bixiso wasaaradda shaqada arrimaha bulshada kadib ah, waxaa loo tagaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waxay ahayd qeyb ka mid a ah dhageysiga maxkamadda gobolka banaadir ee kiis dacwadeedka musuq maasuqa la xiriira ee loo haysto mas-uuliyiin ka tirsanaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kuwaasi oo maxkamaddu ay ku eedeysay ama xerlintu ay ku eedeysay inay luusadeen lacaga malaayiin doolar ah dhinaca kalena agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xaashi carabey ayaa waxa uu sheegay in iyaga oo fulinaya amarka xukuumadda dhowaan ay ku aadanaa in dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo inta ka shaqeysa dowladuba ay ka qeyb galaan dagaalka dhanka al-shabaab ka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin inay markaa qeyb ka noqdaan isagoo faray shaqaalaha wasaarad dunan inay qayb ka noqdaan dagaalka dhanka al-shabaab waxaa la socotaan dalka in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dhammaan ciidamada soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed iyo raiisul wasaaraha dowladda federaalka iyo dhammaan golaha wasiirada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ku jiraan dagaal lagula dagaalayo argagixisada dalkeenna maaragtay muddada dhowr iyo tobanka sano ah ku hayay dhibaatada waxaa la socotaan dowladda markii la doortay dowladdan cusub may sanadkii hore ada madaxweynaha inuu la imaado bolicy bolisiga uo la yimidna ay ahayd in lala dagaalo argixisada dalkana laga xoreeyo waxaa la socotaan in guulo laga gaaray dagaaladii ka bilowday hiiraan ay ku fideen shabeellada dhexe ay ku fideen galguduud ay ku fideen mudug maantana maaragtay meelo yar ay maaragtay argixisada uga hartay dhulkaas dhan saa awgeed waxaa dagaalkaas inta badan gacanta ku jiray shacab soomaaliyeed oo macawisley ah eh, iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamo nacaawinaya iyo madaxda qaranka intaas waa ku jireen dagaalkii marka hadda waxaa la soo gaaray in argixisadii lagala dagaalamo guryihii xaafisadii iyo dhammaan meelihii kale oo dhan oo eh, maarata muxuu ahaa lagu jiray si marka taas loo hirgeliyo oo ahdaafta dowladda iyo madaxda loo hirgeliyo waxaa go-aan lagu gaaray in shaqaalaha dowladda dhammaantood ay ka qayb qaataan sida ummadda soomaaliyeed oo dhan uga qayb qaadanayso dagaalka lagula jiro argagixisada see marka looga qayb qaadanayaa waxaa looga qayb qaadanayaa waxyaabaha soo socda oo ugu horeyso qofka naftiisa horta inuu ahmino in ilaahay uu dili karo oo qof walbana maalinka tiisa soo dhammaato ka hor qof dhimanaya inuusan jirin kadib qof dhimanaya inuusan jirin oo kullu nafsi daaqat almowd waaye oo ilahi wuu noo shegay hadiis qur-aanku noogu sheegay naf walba inay dhimanayso oo dhadhaminayso geerida taasna ay tahay maalinkii lagu qoray markii caloosha hooyada boqol iyo labaatan habeen ah ku jirtay wax ka horeeya wax ka dambeeya midna aysan dhicin qadartii kayrkana shar iyo khayr waxay doonto noqotay qadartii ilaahayna wax kaa badbaadin kara aysan jirin oo kaa celin kara saa awgeed boqolkiiba boqol waxaa la isfaray oo amar ah in shaksi walba waxaan la soconnahaa wasaaraddan dhowr boqolka qof iyo xoogaha ka shaqeeya shaksi walba maaragtay muxuu ahaa in uu leeyahay facebook inuu leeyahay twitter inuu leeyahay linknet inuu leeyahay muxuu aaladaha kale oo social media twitterka iyo wax la midkaa si waxaasoo dhan marka looga qayb qaato waxaa la isfaray in looga qayb qaato ay tahay dowladda waxay soo saartay amar ah oo ay samaysay wax la yidhaha hashtag hashtaggaas oo lagu samaynayo qofka bejkiisa wasaaradaha waxaa loo sameeyey mid walba magacay hore u oo shortage ah oo gaaban sida hadda wasaaraddeenno kale haddaan usoo qaadanno waa ministry of petroleum and mineral resource m o p m r wax la yidhaha leedahay waxaa loo baahanya qof walba inuu ku haashgareeyo arrintaas ayada ah maaragtay eh, bejkiisa ama facebookiisa waxaa la keeni doonaa oraah ama warar maaragtay haddii markaa qofku asaga alifin karana dee waa fiicanta haddii kalena lasoo gudbin doono in ereyda la isticmaalo hadda ilaa hadda saddex erey lasoo isticmaala waa laidiin soo gudbin doonaa waxaa mas qaybta i t-ga iyo maarata warbaahinta u qaabilsan wasaaraddeenna aad soo gudbin doonto oo maaragtay waxaa jiro bage la sameeyey group la sameeyey oo ay ku jiraan dhammaan wasaaradaha oo dhan maaragtay qaybtooda warbaahinta annagana waxaa nooga jiro qaybteena warbaahinta ku jirto marka maadaama qaybteena warbaahinta ku jirto markay soo gudbiso arrintaas ayaa waxaa loo baahan yahay in markiiba lagu dhaqmo qofkii aan ku dhaqmin qofkii ka baqa qofkii hadhow ah, la arkin inuu ka dhaqmo wixii caqabada uga imaado qof walba shaksi ah asaa naftiisa mas-uulkaa ah, mas-uulna ogaa saa ogeed waxa aan ka hadlayno annaga waxaana shaqaale waa amar dowladeed oo nala soo siiyey inaad fulinana tahay adinkana la rabo inaad fulisaan sidii annaga naloo soo amray adinkana idii amrayna insha allah Eh, maaragtay saa la socotaan daraad galab annaga shira ka qayb galnay eh, ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu jeergareynayay xafiiska ra-isul wasaaraha amar cadna la isku siiyey dhammaan shaqaalaha dowladda oo dhan inay ka qayb qaataan la dagaalanka argixisada ayagoo ku dhiirigelinaya eh, maaragtay muxuu ahaa shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada soomaaliyeed kuna garabsaagaya siyaasadda madaxweynaha iyo dowladda Eh, mar walbana waddankeena inuu xoroobo wax soomaali dan u ah ama annaga dan noo ah ama ummadoo dhan dan u ah waaye runtiina taas waxaan u malaynaa qof walbo annaga naga mida maanta ma jiro qof argixisada dhibkiisa uusa soo gaarin oo annaga naga mida dhammaanteen eh, jugteeda bacdeeda waana soo gaarsi marka taa uga adkaano uga aarsanno waa inaan ka wada shaqaynaa in dagaalkaa laga wada qayb qaato waxaa kaloo jiro in eh, talooyin kale lasoo soo jeediyey oo ka mid tahay in maaragtay dhaqaale ahaan nafsad ahaan iyo waxyaabaha la midka looga qayb qaato ayadana waqtiyadeeda imaan doonaan insha allah markii waqtigeeda yimaadaan oo la gaarana ayadana waan ka qayb qaadan doonaa runtii waxaa muhiima ah, eh, dalkeenna maanta inaad la socotaan in ay eh, uga hareen eh, galmudug iyo hirshabeelle meelo yar oo magaalooyina oo sida maarata hadda degmooyinka ugu waaweyn ay ka mid yihiin maarata muxuu ahaa ceelbuur iyo galareeri ayagana labada maalin oo soo socota insha allah ay ka xoroobi doonaan degmooyinkii kale oo dhan in laga xoreeyey sida maaragtay shabeellada dhexe oo dhan wuxuu degmo ku yaalay galguduud barkeed sida maaragtay ceeldheer iyo galcad oo kale iyo aaggaas oo dhan in laga soo xoreeyey mudug oo kale sida xar iyo dhankaas oo kale in laga soo xoreeyey marka we need in maaragtay muxuu ahaa la dagaalanka argixisada aan ka qayb qaadano ka wasaarad ahaanna aan ka muuqanno maaragtay qaybka doorka aan dowladdu ku leenahay iyo qaybta aan ku leenahay agaasimaha guud ee wasaaradda badroolka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xaashin carabey ayuu ahaa sidaad maqlayseen sheegay in iyagoo oo fulinaya amarka xukuumadda ay diyaar u yihiin markaa in shaqaalaha wasaaraddu iyo dhammaan kuwa dowladduba ay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan dagaalka dhanka al-shabaab oo dhawaan dhowaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre faray dhammaan shaqaalaha dowladdu inay markaa qeyb ka noqdaan marka la eego dadaalada iyo dagaalka dhanka al-shabaab ee dalka ka socda dhinaca kalena shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo qabsoomay waxaa markaa lagu ansixiyey magacaabista saddex xubnood oo kamid noqonaya guddiga sare ee bangiga dhexe kadib soo jeedin ka timid wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya shirkan uu gudoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saalax majaamac ayaa lagu ansixiyey xubno ay ka mid yihiin brofesor cabdulaahi sheekh ibraahim qaloocow faysal cabdulaahi warsame maxamed xasan cumar in saddexdan xubnood ay markaa ay ka mid noqdaan guddiga sare ee bangiga dhexe waxaana xubnahan markaa in la ansixiyo soo jeedisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya dhinaca kale shirka golaha wasiirada waxaa markaa lagu dhageystay warbixin la xiriirta hanaanka diyaarinta higsiga qaran ee labada kun iyo sidoo kale waxaa la dhageystay warbixin ay soo jeediyeen xubnaha golaha dhaqaalaha qaranka iyada oo la ayiday in gudiyo howleed farsamo oo heer wasaaradeeda ah lagu kaabo si looga miro dhaliyo ajendaha labada kun iyo lixdanka weliba barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenan o ad nagala socotaan dhegeystayaal sharafay heedda hooyaga weli kulankaad la socotaan k n waad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal markana dalka greega haddii aynu eegnaa griiga waxaa la faray in baaritaan lagu sameeyo dad muhaajiriin ahaa oo iyagu midadkooda laga helay qeybo kamid a ah dhulka keymaha ee uu dabku qabsaday ilaa siddeed iyo toban xubnood oo la aaminsanya inay yihiin dadka loo yaqaano asylim secrets ama dad magangelya doona ah ama muhaajiriin ah, ayaa waxay dood ka dhex abuurtay ayaa wadanka marka la eego hanaanka iyo dayaca lagu sameeyay dadkan dowladda greega ayaa dhowaan siddeed iyo toban xubnood waxa ay ka heshay meydkooda oo muhaajiriin ah, halka loo yaqaano dadia oo ah keymaha ku yaala qeybo kamid ah waqooyi bari wadankaasi greega iyadoo markaa xukuumadda la faray in baaritaan ay ku sameyso arrinta waxaana markaa dadka dhintay ku jiray laba caruur ah iyo lix toban ruux oo ah oo dad waaweyn ah waxay dadkan iyagu isku dayeen markaa inay ka fakadaan dabka oo ay gaaraan deegaano ka nabdoon keymahan dabku qabsaday balse taa ma dhicin waxaana lasoo wariyey markaa in meydadkooda laga helay qeybo kamid ah waqooyi bari wadankaasi greega waxaa la faray xiriirintun ay fartay hay kala duwan ee dowladda greega in baaritaan lagu sameeyo dhacdadan si markaa looga gaashaanto in markaa ay soo noqoto midan oo kale oo ay dhibaato ku noqoto marka la eego dadka magangelyadoonka ah ee greega qeybo kamid ah dhulka keymaha ama dhulka buuraleyda ku dhuumaaleysanaya iyaga oo barka cabsi ka qaba inay arkaan ciidamada ilaalada xuduudaha sidaana dib loogu celiyo goobihii ay ka yimaadeen dhinaca kalena waxaa laleeyahay deegaano u dhow goobtii ay ku burburtay diyaaradii uu la socday hogaamiyihii kooxaha carushaqasayaasha ee wagnerka jevnik bregoshin waxaa soo gaaray leeyahay saameyn ka dhalatay burburka diyaaradda iyadoo oo markaa ay soo wariyeen dad markaa deegaanka ah in iyagu ayba arkeen raadadka burburka diyaaradda inkastoo ilaa iyo haatan ruushku uu ka gaabsanayo inuu ka hadlo dhacdada waxaa lasoo wariyay in diyaarad khaas ahayd oo ay la socdeen saraakiil uu hogaaminayo hogaamiyihii kooxaha caruurtu shaqeystayaasha wagnerka ninka lagu magacaabo yevgeni brogoshin ay markaa ku burburtay tuulo lagu magacaabo kushinkino oo iyadu a gobolka java oo markaa aada uga fog marka la eego magaalada moscow iyo magaalada kale loo yaqaano pittsburg amaystii pittsburg iyadoo la aaminsan yahay inay ku dhinteen dhammaan toban xubnood oo iyagu saarnaa ama rakaab ahaa diyaaradan khaaska ah ee ku burburtay qeybo kamida ah marka la eego wadankaasi rushia diyaaradan burburtay waxaa leeyahay waxaa ku jira dadka ku dhintay hogaamiyihii kooxaha calshur shaqeysayaasha ee eh, mercenareska loo yaqaano ama wegnerka yevgeni progoshin kaasi oo isaga iyo xubno kale oo ay kamid yihiin saddex ruux oo kamida ah shaqaalaha diyaaraddu ay ku geeriyoodeen shilkan diyaaradeed kushenkino magaalada lagu magacaabo mid kamida ah dadka degan oo labaio sano jira ah, ayaa u sheegay wakaalada wararka ee routers waxaan maqlayay qaraxa aada ayuu noogu dhawaa waxaynu dareennay inuu ahaa mid aada u xoogan dhulka ayaa nala gariiray balse inagu maynan cadeyn karin waxa ay ahaayeen marka hore waxaynu arkaynay qiic sidoo kale ayuu hadalkiisa ku daray xukuumadda ruushiya ayaa ilaa haatan ka hadlin geerida marka la eego yevgen bragoshin hogaamihii kooxaha carushashaystayaasha wagnerka iyadoo sababaha ay kaga aamusan tahan ilaa haatan ay dunidu ka warsugayso maadaama la aaminsan yahay in valadimir putin hogaamiyaha ruushka uu shirqool ku dilay ninkan oo isagu bishii juun kasoo horjeestay xukunkiisa iyo siyaasadiisa ku aadan dagaalka ka dhanka ah ukrein ee ninkan uu qeybta ka ahaa waxaana la aaminsan yahay in sida reer galbeedku qabaan ninkan loo dilay aaragoosi ku aadan sababihii uu kaga horyimid hogaamiyaha ruushiya valadimir putin ilaa ay haatan ruushku wax warakama uusan soo saarin marka laga soo tago in warbaahinta gudaha ruushku qaarkood tabiyeen uun in shil diyaaradeed uu ku dhintay marka la eego hogaamiyihii kooxaha culushushaqeystayaasha wagnerka ninka loo yaqaano yevgeni brogoshin waxaase laga warsugayaa in marka uu ka hadlo hogaamiyaha ruushka valadimir putin oo dhankiisa aalada fogan aragga ka qaybgalayay shirka u dhexeeya ururada p r i loo yaqaano iyo sidoo kale dalal badan oo markaa ku jira marka la eego wadamada qeybta ka ah ururkan intii uu ku jiray oo uu ka jeedin marnaba kuma soo hadal qaadin geerida yevgen maragoshin hogaamiyihii culshaqeystayaasha ee wadankaasi rushia waana sababta shakiga badan dhalinaysa oo ku aadan in ninkan sharqool lagu dilay waxa warbaahinta qaarkood qorayeen in diyaaraddu aanay iska burburin oo ay markaa gantaal ku dhufteen sida la aaminsan yahay ciidamada milatariga ee ruushka maadaama qorsho ayaa leeyahay in shirqool lagu dilo hogaamiyihii kooxaha cushushaqeystayaasha ee wagnerka yevgeni brigoshin weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan knn oad nagala socotaan dhegeystayaal aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen lafta dhabarka celiisa labaa dhinaci noqotee dhawacbaygu yaalo dhaqdhaqaaqi waayo laftaa dhabarka celisa labaa dhinaci noqote ruux dhimasha jooga hulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta luma celiyo tahi lama dhegayste axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeenii haysaynad dhegihii ka tuurtee aqalkan dhisay awoo naaska kuu miyaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska kuu dhowr dhibaataada ragga laguma dhiiga dhowr dhibaataada ragga laguma dheel ragga laguma ifkaacagama soo dheegin dhambaalkii wadkaygaay kuma dhaafi karaye dhambankaaga ruuxu leh ifkaacagama soo dheegin dhambaalkii wadkaygaay kuma dhaafi karaye geeniyo dhunkashad macaanay dhulku kula wareegiyo dhimbil miyanay kugu noqo isku soo dhegeniyo dhunkashadi macaanay aan aadan kuba dhaleen xawoo naaska koo dhegay hooyo kugu qaba miyaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska koo dhaho dhibaatadaha ragga laguma dheele ragga laguma dheele iga dhibaatada ragga laguma dheele adanaya igudhega adkaate hinaasuhu dhib weeya dumarkuna ma dhaafa ku dhaadanaya igudhega adkaate wadnayow dhakoola ilaa teliyay dhowr goor haw dhawaaqin ruuxaan kudhegahaa nuglaanaywadnayuu dhakoolaa ilaa teliyay dhowr goor heystan waxaa ku luqeynaya fanaanka cabdisalaad beerdila cashe oo heysii ah la qabtay kii dhaxtaalka barnaamijka kulanka ay ahayd heese kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa khamiis afar iyo bisha agosto sanadka labada kun waa maalinta laba boqol soddon iyo toddobaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol labaatan iyo sideed cisho haddii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maanta oo kale sanadkii labada kun iyo tobankii afhayeenka al-shabaab cali dheere ayaa ku dhawaaqay dagaal ay dalka kaga saarayaan madaxda soomaaliyeed ee dowladii ku meelgaarka ahayd ee xilligaasi shaqaynaysay isla maalintaasina al-shabaab ayaa weeraray hoteelka muna ee magaalada muqdisho waxaana weerarkaasi ku geeriyooday soddon iyo saddex ruux oo isugu jiray mas-uuliyiin dowladeed iyo dad shacab ahaa maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun shan boqol labaatan iyo toddobadii banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay dalka faransiiska ayaa waxaa ku geeriyooday ku dhowaad toddobaatan kun oo masiixiyiin ah maantoo kale sanadkii kun sideed boqol afariyo tobankii ciidamo ingiriis ahaa ayaa ku duulay magaalada washington ee caasimada dalka mareykanka waxayna gubeen dhismooyinka aqalka cad ee maraykanka maantaoo kale sanadii kun sagaal boqol faransiiska ayaa noqotay dalka shanaad ee adduunka oo haysta nukliyeerka kadib markii ay tijaabisay bamkii ugu horeeyey oo haydarjiin ah maantaoo kale sanadii kun sagaal Ciidamadii xilligaasi ee dowladda Ciraaq ayaa duulaan ku qaaday safaaradihii reer galbeedka ay ku lahaayeen dalka Kuwait, maantoo kalena sanadkii kun sagaal boqol kowdii dowladda Ukraine ayaa ku dhawaaqday inay ka go'day midowgii Soofiyeetka. Ugu dambeyntiina maantoo kale sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii dalalka Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa kala saxiixday heshiis diblomaasiyadeed guud ahaana waa intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib kugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n mahadsan tahay luul oonala socodsiineysay xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka dhinaca kalena madaxweynihii hore dalka mareykanka donald j trump ayaa la filayaa inuu isku dhiibo marka hay-adaha garsoorka ee dalka mareykanka gaar ahaan gobolka georgia waxaa lagu eedeynayaa inuu ninkan markaa dambiye ka galay dalka mareykanka gaar ahaan tallaabooyinkii uu qaaday markii uu qaadacay natiijadii doorashadii dalka mareykanka ka dhacday sanadkii laba kun master trump ayaa la filayaa markaa in uu isku dhiibi doono marka la eego hay amniga iyo kuwa garsoorka ee dalka mareykanka gaar ahaan magaalada atlanta oo magaalo madaxa gobolka georgia dalka mareykanka iyadoo oo markaa uu tegi doono halka loo yaqaano valtown county jail oo ku yaala dalkaasi mareykanka gaar ahaan gobolka georgia waxaa ugu badan ee lagu eedeynayo master trump waa in markaa isaga iyo xubno kale ay qeyb ka yihiin marka la eego ilaa iyo koob iyo afartan dambiyo oo lagu soo ogay master trump oo ku aadanaa sidii ay markaa isaga iyo xubno kamid a ah taageerayaashiisa iyo xisbigiisaba ay ugu qaadaceen natiijada doorashadii dalka mareykanka ka dhacday sanadkii master trump ayaa sidoo kale waxyaabaha ugu badan ee lagu eedeynaya waxaa kamid ah in isagu markaa intii uu xafiiska joogay uu markaa waxyaalo badan oo gaf ku ah dalka mareykanka iyo sidoo kale hogaamiyaashii soo marayba uu ku kacay sida la aaminsan yahay iyo sidoo kale eedeymo kale oo ku aadan in shirkado ganacsi uu leeyahay ay sameeyeen markaa ka dhuumasho iyo inay markaa marin habaabiyeen hay-adaha baaraya arrimaha dhaqaalihiisa iyo sidoo kale in markaa aanayba qaarkood bixinin marka la eego canshuurtii ku waajibtay ee laga rabay inay bixiyaan eedeymaha iyo kuwa kale ay ugu weyn tahay in master trump uu qaadacay natiijadii doorashada dalka mareykanka sidoo kale taageerayaashiisu ay fadqalalooyin iyo dhibaatooyin ka sameeyeen dalka mareykanka ayaa ugu badan waxyaabaha lagu haysto master trump oo isagu mar kale quuldareynaya inuu noqdo xubin ka mid ah xisbiga jamhuuriga ee ugu tartamaya loolanka doorashooyinka la filaya inay ka dhacaan dalkaasi mareykanka markana dhageystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay inkastoo nin geesiya ragu geed dangarabka lala qabaan guri oodi maayewar dagaalka khawaariijta soomaali iyo ajanabiba madaxweynaha ku garab taagan yihiin war walmooshiidin wejiga lamaad ee dagaalka lafta garan buruntiinnagadii ma soo fiiriye aryadhaha waxgedgadi waxa kula gadoomeenaa la yidhiye intay salaadu iska qabala'dahay ar abdulow lambisdoofade lankisidii fadawna kankala ma fadaw waxaan ka maqli jiray shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye wax kaloo la sheegaaba waa sheekabaralay warba wadikadagaracad sidaa ku heli maysaaniin war xarumo badan oo ganacsiyo boosaasa ku yaal waxay u xihan yihiinaa la yidhaah mar daacishka soo baxay dekadagaraab miyaa rabtiin maynley ulaasantaasabaka filana warimadayow deni doorasho kaagama baahna abaalaaw abaalaawaga meega daniya fadaana daniya fadaanuun la hayni waar warlaweyne madaxweyne deni hadda ka hor yaday ku tahay madaxweyne xasan shiikh iyo wasaare xamsaa hadlay kadib taageero badan buu helay waa doorashooyinka degmooyinka qabtay garowena waatuu dagaal ka riday dastuurkana waa ku furto sidaan doona ha layga dhigo waatuu yidhi dee mar kalena iyadoo xaaladu jiq ay ku tahay waa kaanti dhowrihii hadlay dee iminka dadkii oo dhan baa taageeray dee markaa wallaweyna idinkaa la shaqaynaya soo maaha wow dalka guushiisu waa dani dhaalimaya wuu badeli miyaadan maqal ahey ah, dalaalow hidintisaablaanga dhagaagee leeri dani doorashadii hore isagoo xaqulila dhaafsiiye bow goortanyaa ku haysta war bashiiroo miyaadan maan maqal nin keligii garamay iyo nin dhulka gamay midna ma gafo war mayn haysatolamba kutubyaina amna amaanka taaleeleerey war wallaweynay waxaan maqli jiray gari ma kaa baxda adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga talo ma kaa godaa warwaaqla waxaad ka tagtay godob ruux laga galay gucashada ma ki galayna maba gashigu amaahde warba wayaa garamahaya oo hadda shirkii gaalkacyo ma baaqday calaa kulli xaal waxaa la yidhi ninkaad wax la leedahaa wanaag laga raadiyaa lamadii dhalasho wadaagdo dhahal wadaagdana waleri war kale maanay hantidhowraha guud markuu leeyahay xeryihii ciidamada lagu dhisay dekeda garacad maxaa ku jaban dan guud baa lagu qabtay midda kale miyaanu ogayn in madaxtooyada galmudug ay xeradii ciidamada tahay hantidhooraha markuu hadhowaada in laamugon gaalkaayihi hamaran dhahoy halfujoyli amaray war madaxtooyada somalilanba soo sii moorgan deganaan jiray uba weynama hanti qaranba war bashiirow madaxtooyada buntlandba xero mala talibay salka ku haysaa baanahaye aamu miyaa ka dhacday war meelo kale ku waramaasana tarbuunkii dhomaaya oo jaalowsiyaad ninka doh wejari dada degan war xerihii ciidamada jidka warshadaha ku teersanaaba shacabaa degan aryaadhaha xere soomaali degtiiska lehere caasimada beesha lixaad ee xalan degan ow haddii cadaalad jidho hadda handiloonaha laga rabaa inuu soo sheego war kalemaanay war mahaysaana weligiinna soomaaliyaad ku meeraysataane hogaamiyihii calowshadu shaqaystayaaalka ruushka wignar warmagooja cadday soo galeen war higler amandheer ma bagtiine warbawa wingar waa tababari arsenaaleyadhaha anigu ingiriiska waa aqaanaa figtanna minaad baqashiin waa dhibane warwarkan ha ku soo boodinin ee cuntakariyihii hore ee buutin calooshadu shaqaystayaalkana kadib madaxda u noqday ayaan dhoweydna yidhi ruushka dhan ayaan afgembinayaa waar miis casilay warwarkan waa kaawan yahe diyaarad qaas oo asagu lahaa isagoo wata ayay hal mara dhulka ku soo dhacdaa la yidhi sagaal qof oo la socotana waa la dhimataa la yidhi haddama buutina gantaal ku dhuftay ma reer ku dhuftay waa la isku hayaa hadda odagaasna inay goosataa la sheegayaa rakaabka caadiga baa ah gantaa lagu dhifto waaba samed ciidan sida war ninkaa calooshii uu shaqaystay ee finisheef la dhahaayey isagiiyo kooxdiisu afrika dhibaato fara badan bay ka wadeen baa la yidhi waana burcad qowlaysataa oo waxay rabaan sameeya ruushkuna meel walbuu qaska kicin rabo u diraa baa la yidhi xasuuqyo fara badanna way geysteen baa la yidhi ninkan hadda ka hor isagoo qori wata cod laga duubayna wuxuu yidhi afrika reer galbeedka iyo xagjirkaba waan ka xoraynayaa marka afrika wuxuu u maleeya inu malaynayaa gobol ruushka ka mida war usoo gorigow haddiiba lahaduubay algaayda ama ku tirsinaay aryaadhaha nin weynoo calooshiisa kaliya u shaqaysta xaal lagala waramaa hor alla duur ismoodow heedhe cayayaan raggiyow heedhe cashar iyo tusaalaan idinkaaga baahnayn jari warwalla weynay garan madaxweynaha somalilan muuse biixi isaguba ruushku wax ku soo bartay warbawadani dimuqraadiyaddu soo bartay ruushna wax xiriira lama leh war bashiira xukunjeclida xaggee ku soo bartay bowtaas waa astaamaha afrikaanka dhabtaa lagu garto war kalemaane war ma haysaane tigtok haddaad isticmaashaan wasiirka isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda ku dhawaaqa naw waar maxaanu ka sheegnaa wowkaasi kii madaxaana furoon odhan jiray miyuu ahaa war wasiir madaxaana furoon mar kale u soo gabiyey wow maxamsuu ku dayday iribtiisdanban fiirin aagilme ulhayey mabafadaano erey aryaadhaha ra'iisul wasaare xamsa wuxuu yidhi waa dhintay waa baxsaday war dad falan baa tihiino waxba laydinma sheegi kare wasiirka isgaarsiinta iyo dhallinyarada tigtog way isbarteen waxayna dhaheen haddaan horey kuu baran weyne haddaan ku barannay aan kala gar qaadano qaadanno ay ka sameeyeenna waxay dhaheen fayskaaga xitaa baan haynaa hadda xubno baarlamaanka iyo golaha wasiirada ka tirsanna tillaabadii wasiirka way ka soo hor jeesteen madaxweynaha iyo raysul wasaarahana xaniga soo gaartay waxay sheegaysaa inay dhaheen sharci ha loo maro wixii la xidhayo hal qof go'aan iskama qaadan karee hadda sida ii muuqato waxaa iska cad wanikisbeed isagu ka hadal ma laho waa xidhan yahay telegramna taageerayaashiisu ma badna laakiin tigtok taageerayaal bay helo in la dhaafi doonay weegta war sargaalkii waana exbiidku wereeriyo qoryaha badan gatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waa ku xukuntay may asaasiyad ma lahayne warbow qof kasta hadduu wuxuu raba joojinahayo hadda kale maana waxaa la odhan doonaa xanta madaxda ma sheegi kardhaan war bashiir dheerow ma jidho iyo waa jidha waysku qaba jidheen iyo dheegi jari aryamadeeyow dheegi jira iyo ma jidho meel heesugu keeni waan cabdullaw anigu intaan way dhaaftay war oradoo buuqna reerihiinnii qabo war kalamaan war ma haysaane maalin dhoweyd waxaa la qabtay gaari dumarka shabaab qabeen iyo miinooyinba ku raran yihiin maxkamadda ciidamadana waa tala keenay dumarkii waa loo loo naxariisto waxaa lagu xukumay laba sana inaanay muqdisho ka bixin guryahoodana iska joogaan booliiskana la socodsiiyaan mar kasta xaaladooda darawalkii gaadhiga wadayna waxaa lagu xukumay saddex sanoo layidhi waa xabsi ciidan sababtoa ah wuxuu soo qaaday iskama fiirin baa la yidhi warbow islaamuhu odayaashii meeshay jiraaniin ma sheegeen war kuuya barrow ay ka soo baxeen haddaad tegi karto waar wallaweyne kuuya barrowna xaggay ku taal tukurag baalooshe war kalemaanay war ma haysiine sanadkii la soo dhaafa kumanaan ciidan la soo tababaray kuwii u dambeeyana ra-iisul wasaaraha khamiistii tababar u soo xihay warmawa kugu dambeeyey adnayaa bilaal ma loo bixiyey warmardhow jilib ayadoo boorka kacaaya fiirsho waal ceelbuur miyaa laga soo jeestay ceelbuur ku yaalay cidlalamamani ceelbuur ku yaalay caynkiisa leeda warkaalgaalo walmooshidii berdigii ku yiil iisha baydhabo intuu guniyo baar bahay eh. aleemuhu ballaarteen bahar saaflamoodye warmadeeyo laftirkaagaan aqoonay heesku wuxuu ahaa ceel buur allahaayow ka dhig beerta raaxada ceel buur allahaayow balayada hareer mari war maxamed dalow adna ka tagtay buugtii haddana sii ballaadhato bogsan weyday waalwalla weynay anigu waxaan soo xasuusanayaa beertii xurriyaday bara caafimaadiyo guri laysku baanta tahay baxsanay hargaysaay kaa gudoonay baaqiwarwaaqlow haddaad daacad qabto maxaa ku saaray buurta gacan libaax waal meel mayaali hungurijeeyaleeri buurta gacan libaaxe ku talbaydka raaxada miyay qoryo la fuuleen ubaw hadda ceelbur noogu kala baxay war dadkiiay waxay leeyihiin ka soo baxa magaalada keligan cidla ma joogi karnee aryaadhaha samigay cabdulla shabaabkaa raba dadka inay ku dhex dhuuntaan la yaabayna wuxuu yidhi hw dadkay hor horuu daafi jireen cidaawaa maanta ka dalbeen dadkay horuu daafi jireen cidaawo maanta ka dalbeen xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud ahaana waa inagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka kaya inaad kala socoteen kulmiye gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa hees uu ku luqeeyo fanaanka cumar dhowle allah u naxariistay heestii baydhabo ma gaarna taan barnaamijkan lamida ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo qaali u badan way dhabaama gaada hadalka qaada miyaad berigka daafa dhulka qaali u badan way dhabaama gaada nafsankaydii waa bartay ku dhalaatayjidan baafinaye igu beertay cashaqa janno bili axsankaydii waa bartay ku dhalaatay adalka qaada miyaad eele kan dhaaftaa dhulka kale u badan bay dabaamagaarhadabkaqaata miyad beledka dhaaftaa dhulka kale u badan bay dabaamagaar kama hayaaeehadalkabaada miyad beligkan dhaafta dhulka kale u badan baydaba magaada ma tahay ilaahay baraaye boqolkii sagaashan iyadoo bidan wacan igu beegay subaaxbogsaday jacaylka beerkayga jiifay bogsaday jacaylka deeqaygajiisa waan u fogay nafte adnay dusha hadalka qaata miyaad beeled ka dhaafta